alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii riyaadu saalixiinkaynu ku soo jirray waxaynu joognay baabu almuraaqaba ayaynu ku jirnay xadiiska toddobaatanaad assaadisu baabkana waa kii lixaad weeyaani can abi hurayrata radia allaahu canhu annahu samica annabiya sala allahu alayh wasalama yaquul abu hurayra wuxuu maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu maqlay bimacnaa hadalkiisibuu maqlay yaquulu xaaluu nebigu odhanaayo ina halaasata min bani israa'iila abrasa wa aqraca wa acmaa ina halaasatan saddexoo min bani israa'iila reer banu israa'iil ka mida abrasa saddexdii baa haddana la tafsiilinaya yacni abrasa mid baras qaba wa aqraca iyo mid waxa weeye markaa timuhu ka hoolmeen oo dee waxa weeye markaa e, timihii ka muldhadeen aan wax timaa loo aqoon nooca dadku yidhaahdaan allawxiiroo kale ay yidhaahdaan wa acmaa iyo e, iyo mid indhala saddexdaas oo markaa reer banu israa'iil ka mid ah ay aqusu calaykum ayaan idinka qisoonaya ayaan idinka qisoonaya marka khabarkii waa xadfan yahay oo waa la qadarayaa e, nuskhada marka waxa weeye fa araada qoraysa waxay noqonaysaa waa la qadaraya nuskada marka waxay araada allaahu jumlada lafteeda laga dhigayaaba khabarkii weji kale waxa bannaan nuskhada markaa fa araada qoraysa fa araada allaahu qoraysa faada ku daraysa nushadeeda kuba dari maysee laakiin nusakha qaar baan arkayo ku daraye nuskhada markaa fa araada oo fa'da gelinaysa waxay markaa noqonaysaa in khabarka la qadaro ama weji labaad waxay noqonaysaa in la yidhaahdo iyada lafteeda ayaa markaa waxaweye khabarkii ah in saa la yidhahdona waa bannaanta saa in la yidhaahdaana way bannaan tahay oo culammada nuxaadda qaarkood baa qaba faad iyo waawgii oo masiido way noqdaan masiido way noqdaan saas yadaa qaba inna alaasata min banii israa'iila saddex markaa reer banu israa'iil ka mida abrasa mid baras qabiya wa aqraca mid waxaweye timuhu hoolan yihiin oo markaa waxaweeye wax timaa aan lahayn bidaar bay dadka qaarkood yidhaahdaan laakiin mala waa ka sii xeldheerta wa aqraca iyo mid bidaar leh waxaa laakiin fiican in la yidhaahdo mid timuhu ka hoolmeen oo wax tima aan loo aqoon madaxu marka waxa weeyaan uu markaa yahay midaan markaa timaba aanu ku sugnayn midaartu in yar baabay noqon kartaa wa acmaa iyo mid indhala saddexdaa nin oo reer banu israa'iil ka mida araada allaahu allah wuxuu doonay an yabtaliyahum inuu imtixaano ayuu doonay fabacasa ilayhim malaka wuxuu u soo diray malak buu usoo diray fa ata alabrasa wuxuu yimi kii baraska qabay buu yimi fa qaala wuxuu ku yidhi ayu shayin axabbu ilayk shay maxaad ugu jeceshahay shayga lagugu jecel yahay xaggaaga aad u jeceshay waa maxay waxaad hesho maanta qaala lownun xasanun wa jildun xasan waxaan helo waxaan ugu jeclahay midab wanaagsan iyo maqaar wanaagsan yacnii maqaarka jidhkayguna inuu wanaagsanaado oo mid wanaagsan uu noqdo midabkayguna wanaagsanaado baan ugu jeclahay wayadhabu cannii iyo inuu iga tago xaggayga alladii kii qad qadiranii nnaasu dadku ay igu markaa igaga qashaafayaan oo bimacnaa shay marka waxa weeye xun ay igu tirinayaanoo igu qudhunsanayaan bimacnaa ay igaga qashaafayaan waxaasina ay iga tagaan oo baraskaa layga qaado famasaxahu markaasaa malaggii waa masaxay fa dahaba canhu waxaa ka tegay qadaruhu yacnii wixii dadku ay ku dhibsanayeene marka ay ku karaahiyaysanayeen kaga qashaafayeen ayaa ka tegay qadarka asalahaan wasakhdaa la yidhahdaa waxay dadku u qudhunsanayeen bimacnaa waxaweeye ay kaga qashaafayeen ayaa ka tegey markiiba mulukh buu noqdoo baraskii waa ka tegey wa uctiya waxaa la siiyey lownan xasanan midab wanaagsanna waa la siiyey qaala wuxuu ku yidhi malagii fa ayu lmaali axabbu ilayk xoolo maxaad ugu jeceshahay xoolo inaad hesho noocaad ugu jeceshay waa noociyey qaala wuxuu yidhi alibil geel baan ugu jeclahay aw qaala ama wuxuu idhi albaqar lo' baan ugu jeclahay shakka raawii raawigii baa shakiyey fa uctiya waxaa la siiyey yacni naaqatan cusharaa yacnii hal markaa si dhowaysay ayaa la siiyey cusharaa waxaa la yidhaahdaa hashu marka waxa weeye toban bilood ay siddo ayaa magaca cusharaa la yidhaahdaa waa hal sidkeedii wax yari ka hadheen toban bilood markay gaadho sidkeedu markaasaa cusharaa la odhanayaa ka hor la odhan maayo kadibna ilaa inta ay markaa ka dhigayso oo ay ka dhalayso magaca cusharaa bay wadanaysa kow toban bilood ha sido labiyo toban bilood ha sido toban bilood ha sido waa cusharaa ya yacni magacaasi wuxuu u bilaabmayaa toban bilood markay gaadho waxaanu markaa daa'imayaa oo ku sugnaanayaa ilaa intay ka dhigayso ilaa intay marka waxa ka dhalayso fa uctiya waxaa la siiyey naaqatan cusharaa hal sid dhowaysay oo toban bilood ama ka badan siday ayaa markaa waxaa la siiyey fa qaala wuxuu malagii ku yidhi baaraka allaahu laka fiiha ilaahay ha ku barakeeyo hashaa ilaahay ha ku barakeeyo fa ata alaqraca wuxuu yimi kii hanada qabay oo markaa timuhu ka hoolmeen fa qaala wuxuu idhi ayu shayin axabu ilayka shay maxaad ugu jeceshahay qaala shacrun xasan waxaan ugu jeclahay buu ihi timo wanaagsan yaa timo wanaagsan baan ugu jeclahay wayadhabu cannii iyo inay xaggayga iga tagaan haada aladii kan qadirani annaasu dadku ay igu qudhunsadeen bimacnaa igaga qashaafayaan yacni markaa inuu markaa iga tago fa masaxahu malaggii waa masaxa fa dahaba canhu waa ka tegay wixii markaa lagu dhibsanayey ee waxaweeye dadkii markaa inuu kaga hooseeyo kale ay markaa u qaadanayeen wa uctiya waxaa la siiyey shacran xasanan timo wanaagsanna waa la siiyey qaala wuxuu malaggii ku yidhi fa ayu lmaali axabu ilayk xoole maxaad ugu jeceshahay qaala wuxuu idhi albaqar lo' baan ugu jeclahay kii hore marka waxa weeye alibil aw qaala albaqar shaki baa ku dhacay oo raawiga shaki baa ku dhacay laakiin daahirka ka muuqataa waxay tahay nooca la siiyey marka la eego in ka uu codsaday uu ahaa geeli ayaa ka hore ka muuqda qaala albaqar wuxuu yidhi lo'daan ugu jeclahay fa uctiya waxaa la siiyey baqaratan sac baa la siiyey xaamilan marka waxaweye dhalaysa ayaa la siiyey faqaala qaala wuxuu ihi baaraka allaahu laka fiiha malaggii wuxuu ku yidhi ilahay ha kuu barakeeyo waa ku duceeyey faatalacma wuxuu u yimi kii indhaha la'aa fa qaala wuxuu yidhi ayu shayin axabbu ilayk waxa aad hesho maxaad ugu jeceshahay shaygaad ugu kalgacaylkiiyo jacaylka badantay waa maxay qaala wuxuu yidhi an yarudda allaahu ilaya basarii waxaan ugu jeclahay in ilaahay araggaygii ii soo celiyo oo fa ubsira annaas dadka dabeedna aan arko fa masaxahu waa masaxa yacnii codsiga marka la eego ay kala codsanayaan xataa zuhdigu waa ka muuqdaa ninka dambe waxa weeye waa nin markaa e, mutawaadica oo isdhuldhigaaya oo inuu isbida aan doonaynin yacnii qadarkii xaajada ka badanna maba codsanba ya kuwa kale maxay lahaayeen waxaan doonayaa markaysaga markaa lownun xasan wa jildun xasan wayadhabu canii aladii qadirani annaas dhibaatadu inay ka tagto bes kuma kaaftoomine wuxuu codsanayaa midabkana in loo wanaajiyo oo midab wanaagsan uu yeesho maqaar wanaagsanna marka uu helo yacani waxa weeyaan xataa markaa intii xanuunka ahaa ee ku timi inay ka tagto keliya ma codsan kan kale laftiisu wuxuu yidhi waxaan doonayaa waxaan markaa dadku ay igu dhibsanayaan ee igaga qashaafayaan in markaa iga tagto haddana timo wanaagsanna lay siiyo timaha wanaagsani dheeraad bay ka yihiin yaa oo timaha qofka la siiyaa dee marna waa timo qurux badan marna waa timo markaa duuna daalika ah oo timihiiba maraatib ah marka waxa weeye waxaan inay ka tagaan bes kuma kaaftoomine wuxuu codsanayaa inay timuhu weliba noqdaan timo qurux badan ee timo oo dhan ayna noqon yaa ninkii indhaha la'aa isagu wuxuu codsaday uun marka waxa ilaahay aragga inuu ii soo celiyo dadkaan arko laakiin indho qurux badan in la siiyo xataa codsiga kuma darin bes wuxuunu ma arkaa taasuu codsaday famasaxahu malaggii waa masaxay ninkii indhaha la'aa faradda allaahu ilayhi basarah allah wuxuu u soo celiyey araggiisii buu u soo celiyey ninkaas indhaha la'aan jiray araggiisii allah waa u soo celiyey oo nin wax arkayuu noqday qaala wuxuu idhi malaggii fa ayu lmaali axabbu ilayk xoolo maxaad ugu jeceshaa qaala alghanam adrigaan ugu jeclay buu fa uctiya waxaa la siiyey shaatan waalidan yacni neef adriyoo dhalaysa ayaa la siiyey kaanta haadaani labadaasi waa kaga dhaliyeen oo bimacnaa waxa weeye kii saca la siiyey dhalaya iyo kii la siiyey hasha dhalaysa yacni la siiyey labaduba yacni waxa weeye waa ka dhaliyeen wa wallada haada kanna neefkii adhiga la siiyey waa ka dhaliyey fa kaana lihaada kaa waxaa u sugnaaday waadin min alibil kii hore wuxuu markaa u sugnaaday waadin ay milu waadin tog oo kale wax ah oo min al ibili geela walihaada kan kalena waxaa u sugnaaday saca la siiyeyna waadin min albaqar ay mislu waadin min albaqar tog wax la mida intuu fara ka qabo oo lo ah waxaa laga tilmaamayaa markaa xoolihii waa fara bateeno yacnii geelii iyo adhigii iyo lo'dii mid walba si cajiibay u tarmeeno isu dhaleen muddo yar markaasaa markaa mid waliba xoolo fara badan isagoo haystaad mooddo tog ayuu markaa xaalkiisii noqday walihaada waadin min alghanam kanna waxaa u sugnaaday ay milu waadin min alghanam tog wax la mida oo min alghanami adhi ah halkay yidhahdaan soomaalidu sida dirxigu isu dhala yacni si waxa weeye markaa waxaweye cajiiba oo degdega ayuu markaa tarantiisi u farabadato isu dhalay uma innahu ata alabrasa iyadoo markaa muddaa ka soo wareegtay xoolihiina waa farabateen markaa nimankii ayaa yacni mar labaad malagii ku soo noqonaya uma inahu intaa dabadeed malagii atal abrasa inahu ay ina almalaka atal abrasa wuxuu u yimi kii baraska qabi jiray fii suuratihi muuqaalkiisii buu ugu yimi wa hay'atihi iyo qaabkiisii ayuu ugu yimi yacnii suuradiisii sidii mid ruux baras qaba oo muuqaalkiisii oo kalena leh hay'addiisii oo kale leh aad isagii mooddo ayuu ugu yimi fa qaala wuxuuhi miskiin waxaan ahay nin miskiina ninkaa miskiinkaoo qad inqatacat biya alxibaal xarkihii baa iga go'ay wuxuu u jeedaa sahaydii baa iga go'day sahaydii ayaa iga go'day fii safarii safarkayga iyo socdaalkayga gudihiisa oo xarkuhu dee waa asbaaboo waxbaa lagu gaadhaa cariga haddaad halkaas soo surato dee waad fanan kartaayo waad ku gaadhi kartaa sahaydana dee meel baa lagu gaadhaa marka xibaasha waxaa looga jeedaa xarkaha yacni waxaa laga tilmaamayaa sahaydii uu safarka markaa ku socon lahaa oo beledkiis iyo dhulku ku socday uu ku gaadhi lahaa baa iga go'day buu leeyey falaa balaaqa alyowma ilaa billaah waxaan maanta markaas ahay oo meel ku gaadho madihii oo ku kaaftoomo meel ku gaadho maantadan ilaa billaahi icaanada ilaahay mooyaane kaalmada ilaahay mooyaane allah igu kaalmeeye mooye wax kalaan ku gaadho ma haysto summa bika ilaahay ka sokowna adiga kaalmadaada mooyaane wax kalaan ku gaadho ma haysto yaa tawxiidkii baa la tilmaamaya ma odhan ilaa billaahi wa bika ma odhan oo waaw la yskuma cadfin si aan tashriik iyo wadaajin la simayo aan loo fahmin ee wuxuu sameeyey inuu marka waxa weeye yacni markaa e, dib uga dhigo oo summa bika uu yidhahdo waxaynu garan karnaa axaadiistii waata ku soo aroortay maa shaa allah wa shi'ta ninkii yidhi inuu nebigu ku inkiray calayhi salaatu wasalaam oo yidhi qul yacni maa shaa allaahu suma shi'ta yacni waxaad tidhaahdaa arrinku wuxuu noqonayaa sida allah doono summa shiita allaha markaa ka sokowna adigu aad doonto ya yacni saas yada ah waa tii laga tilmaamay marka summa ayaa la gelinaya ashyaadoo dhanna kollay sidaa ma aha ee waxa weeye yacni markaa mawaadicda qaarkood bay ku soo aroortay mawaadicda qaaroo waaw la ysugu cadfayaana waa soo aroortay waid taquulu liladii ancama allahu calayhi wa ancamta calayhi amsik calayka zawjak summa ancamta calayhi lama odhan waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u nicmeeyey maadaamuu marka waxa weeye zayd u nicmeeyey oo hadday tahay nicmadii xoraynta hadday tahay nicmada guurinta inuu markaysa markaa gabadh u guuriyey hadday tahay inuu markaysa marka waxaan ilaalinayey oo marka waxa weeye uu marka waxa weeyaan hagaajinayey oo dee cinaayadiisa iyo ilaalintiisa uu ku sugnaa oo dee asbaab daahira markaysaga uu ku lahaa yacni oo incaamkaasi markaa u jiro waxay markaa yani laysugu cadfay waaw baa laysugu cadfay marka adigu calaa kulli xaal mawdic kastaba maaha laakiin mashii'ada deeta ilaahay ayaa markaysa marka waxaan yani wax beddelaysa wamaa shaa allahu kaan wamaa lam yashaa lam yakun walow khalqiguba yaynay dooninbe bacdi waxay yidhahdaan waxay ku gaartay masaladu masalatu mashii'a ama umurta kowniga ah ee mashii'adoo kale ayay markaa ku gaartay ayay markaa yidhahdaan sidaas in la odhanayo ama maa shaa allahu waxda ama maa shaa allahu uma shi'ta yacni saa la odhanaya laakiin xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in mawdican in la isticmaalaa oo sidaa la yidhaahdaa sida kamaalka badan inay tahay sida kamaalka badan inay tahay marka cala kulli xaal waa tanbiih cala tawxiid as'aluka biladii acطaaka allawna alxasana waaljilda alxasana waalmaala baciiran ataballaqu bihi fii safarii as'aluka waan ku weydiisanayaa buu yidhi malaggii baa ku odhanaya biladii kii baan kugu weydiisanayaa kugu dhaarinayaa actaaka ku siiyey allowna alxasana midabka wanaagsan ku siiyey waaljilda alxasana ee maqaarka wanaagsan ku siiyey oo maqaarkana kuu wanaajiyey midabkana kuu wanaajiyey waalmaala xoolahana ku siiyey baciiran tulud baa ku weydiisanayaa baciir fii lughati alcarab waxaa lagu yidhaahdaa waa tulud lab ha noqoto ama dhadig ha noqoto awr ha noqoto ama hal ha noqoto sida asal ahaan xaqiiqada ay ku ahayd saas weeye curfi soo darriyey weeyo mar dambe yimi in baciir la yidhaahdo waa awrka baciir in awrka lagu gaar yeelo waa curfi xaadis soo darriyey kutubta luqada haddaad u noqoto baciir waxay la mid tahay tulud bay la mid tahay waxa weeye waa neef geel ah ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo sidaasaa marka waxa weeye asalku yahay nusuusta markaad ku aragto macnaha lagu fasiraya waa saas wey baciiran tulud baan ku weydiisanayaa tuluddaasoo yani neef geel ah ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo neefkaa geeloo ataballaqu bihi aan ku gaadhaayo fii safarii safarkayga bulqada waxaa la yidhahdaa sahaydaa la yidhahdaa bulqa waxaa la yidhahdaa sahayda maxaa loo yidhi waxbaa lagu gaadhaa ya yacni markaa waxbaa lagu gaadhaa marka tulud aan markaa safarkayga ku kaaftoomo aan markaa meeshaan doonaya ku gaadho sahay ka dhigto yacni isii baciiran tulud isii tuluddaasoo tuluddaasaan ku weydiisanayaa weliba dee allah baan kugu dhaariyu leeyi ataballaqu bihi aan ku gaadhaayo fii safarii safarkayga oo aan marka waxaweye muraadkii aan rabay aan ku gaadhaayo fa qaala wuxuu uhi alxuquuqu kasiira xuquuqdu kasiiratun waa fara badan tahay yacni calaya korkayga waa igu badan tahay oo yacni kuu quuri maayo inaan markaa tulud ku siiyo tulud igama go'do waayo xuquuqdaa badan hmm. fa qaala wuxuu uhi malagii kaannii acrifuk waxaad mooddaa inaan ku garanayo alam takun abrasa miyaadan ahaan jirin mid baras qaba oo yaqdaruka annaasu dadku ay kaa qashaafaan yaa ay bimacnaa ku qudhunsadaan oo bimacnaa waxa weeye sidii wax xunoo kale kugu tiriyaano ay dadku markaa waxabay kaa qashaafaan faqiiran miyaadan faqiir ahaan jirin mid caydh ah oo fa actaaka allaahu dabeedna allah ku siiyey xoolaha fa qaala wuxuu yidhi inamaa waristu hada almaala kaabiran can kaabir yaa kadimu dimi'i innamaa waristu anigu waxaan dhaxlay oo qura hadal maala maalkan kaabiran mid weyn baan ka dhaxlay can kaabirin kaasina wuxuu ka dhaxlay mid kaleoo weyn yaa xoolahani abka awow bayna na fadhiyeen abka awow ayayna fadhiyeenoo aabbahay baan ka dhaxlay aabbahayna awowgaybu ka dhaxlay wala dambeyntaas intay laegtay innamaa waristu waxaan ka dhaxlayoo qura haadal maala maalkan kaabiran mid weyn kaabirkaasoo warisa can kaabirin isaguna ka dhaxlay mid kaloo weyn anugu aabbahay baan ka dhaxlay aabbahayna awowgay buu ka dhaxlay fa qaala wuxuu yidhi malaggii in kunta kaadiban haddaad tahay mid been sheegayaa fasayaraka allaahu ilaa maa kunta ilaahay ha kaa yeelo sidaad ahayd haddaad been sheegayso oo warkaad sheegaysa aanu run ahayn wuu ogyahay malaggu inaanu markaa run sheegaynee been sheegayo haddaad markaa been sheegayso fasayaraka allaahu ilaa maa kunta ilaahay ha kaa yeelo sidaad ahayd waxaa la yaqaanay marka waxa ficilka maadi hadduu jawaabu sharti dhaco oo in jawaabteed u dhaco inaan markaa fa la gelin haddana fa baa la geliyey sababta fa'da loo geliyey waxay tahay waa jumlo talabiyo duca weeyi ismiyatun talabiyatun wa bijaamidi wa bimaa wa lan wa biqad wa bitanfiisi marka waxa weye waa talabiyadiiyo waa jumla ducaa'iya mar hadday duca tahay oo dalabi noqotay dee waxay noqonaysaa mawaadicdii fa'du laazimaysay sidaasaa fa'da loo geshay fa sayaraka allaahu allah ha kaa yeelo ilaa maa kunta sidaad ahaan jirtay ha kaa yeelo haddaad been sheegayso wa ata alaqraca wuxuu u yimi kii waxa weeye madaxa hoollaa inaan wax tima'a loo aqoon kii madaxa hoollaa ayuu u yimi fii suuratihi isagana wuxuu ugu yimi suuraddiisii buu ugu yimi yacani nin madax hoolan isagoo ah buu ugu yimi wa hay-atihi iyo qaabkiisii buu ugu yimi ya yacni faqriga iyo tabaaladu ay ka muuqato fa qaala lahu wuxuu ku yidhi misla maa qaala lihaada kaa hore wuxuu ku yidhi oo kale ayuu kanna ku yidhi wa radda calayhi waxaanu ugu jawaabay isaguna misla maa radda haada kaasi wuxuu ku celiyo ugu jawaabay sida sideedii buu ugu jawaab celiyey isaguna isaguna sida sideedii ayuu ugu jawaabay fa qaala malagii wuxuu yidhi in kunta kaadiban haddaad tahay mid been sheegaya fasayaraka sayaraka allaahu ilaahay ha kaa yeelo ilaa maa kunta sidaad ahaan jirtay ha kaa dhigo wa ata alacma wuxuu yimi kii indhaha la'aa yacni sidaad ahaan jirtay waxaa loo jeedaa xaggii maalka faqiir inaad ahayd iyo xaggii marka caafimaadka yacni markaa sidaad ahayd yaa yacni marka ayaa laga tilmaamaya iyo muuqaalkaba wa ata alacmaa wuxuu yimi kii indhaha la'aa fii suuratii isagana suuraddiisii buugu yimi muuqaalkiisii ayuu ugu yimi wa hay iyo qaabkiisi buugu yimi nin indhala isagoo muuqaalkiis leh yaa ayaa markaa waxa weeye markaa sidaas ugu yimi fa qaala wuxuu ku uhi rajulun miskiin ay ana rajul miskiin anigu waxaan ahay nin miskiin ah wabnu sabiilin waxaan ahay ina waddaan ahay oo bimacnaa nin jid haya ah nin jid haya a ah baan ahay oo yacni markaa socdaal ah safar ah inqatacat biya alxibaal waxa iga go'ay xarkihii wuxuu u jeedaa waxa iga go'ay sahaydii baa iga go'day sahaydii aan wax ku gaadhi lahaa ayaa iga go'day fii safari safarkayga gudihiisa falaa balaaqa liyalyowma maanta ima sugnaanin gaadhitaan aan meel markaa waxaan ku gaadhaa ilaa billaahi icaanada ilaahay iyo kaalmada ilaahay mooyaane si kale iguma sugnaan summa bika allah ka sokownaa adiga markaa kaalmadaada mooyaane si kalean ku gaadho meeshaan rabay yacnii ima sugnaan buuri as'aluka waxaan ku weydiisanayaa biladii kii waxaan kugu weydiisanayaa kugu baryayaa yani waa kugu dhaarinayaa buu jeeda ya alladii tasaa'aluuna bihi walarxaam waa isu dhaarisaan as'aluka waxaan kugu weydiisanayaa biladii kii waan kugu dhaarinayaa buu jeedaa radda calayka basaraka kuu soo celiyey araggaaga shaata neef adhigaan ku weydiisanayaa neefka adhio ataballaqu biha aan ku gaadho aan sahay ka dhigto fii safarii safarkayga gudihiis ataballaqu biha aan ku gaadho ay atawasalu biha fa qaala wuxuu yidhi ninkii indhaha la la'aan jiray qad kuntu waxaan ahaan jiray acmaa xaqiiqadii buu qiranaya runtii buu sheegaya qad kuntu waxaan ahaan jiray xaqiiqe acmaa mid indhala baan ahaan jiray faradda allaahu ilaya basarii allah waa ii soo celiyey araggaygii waa ii soo celiyey araggaygii waa ii soo celiyey ictiraafka nicmada ilaahay la qirtaa yacni iyada ayaa shukri ka mid a ah. yaa shukri iyadaba ka mid ah fakhud maa shi'ta neef baad sheegaysaa waxaad doonto xoolaha ka qaado wadac maa shi'ta waxaad doontana ka tag yaa adugu gacantaada isticmaal oo gacantaada khoof bimacnaa waxa weeye intaad doontana ka qaado intaad doontana ka tag fa wallaahi allah baan ku dhaartee maa ajhaduka kugu dhibi maayo alyowma maanta bishayin ay bitarki shayin shay inaad ka tagto kugu dhibi maayo min baabi xadfi lmudaaf bishayin ay bitarki shayin shay inaad ka tagto kugu dhibi maayo shaygaasoo akhadtahu lilaahi tacaala yacni markaa allah dartii aad markaa u qaadatay yacnii waardaayo kaa ka tag odhan maayo fa qaala wuxuu yidhi malaggii amsik maalak xoolahaaga hayso fa innama ibtuliitum wax kalaba maahe waa laydin imtixaanay buu yidhi yaa ubtuliitum faqad rudiya canka waa lagaa raalli noqday wa sukhita calaa saaxibayk labadaadii saaxiibe kalena waa loo cadhooday oo bimacnaa allah baa kaa raalli noqday labadii nin ninee kalena u cadhooday radiya haddii nuskhada dabdinaysa ay jirto waxay noqonaysaa faqad radiya canka allah waa kaa raalli noqday oo ficilkii waxaa loo binayay markaa faacil mm, wa sakhita calaa saaxibayk labada saaxiibna waa u cadhooday markanna waxa weeye waa la iska garanayaa cidda loo jeedaa inay tahay allah baa u cadhooday labadii nin nine kale adigana kaa raali noqday muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan wanaaqat lcusharaau naaqat lcusharaa waa bidami alcayni waxay ku sugan tahay caynku inuu godan yahay wa fatxi shiini shiinkuna kor dhigan yahay wa bilmaddi iyo marka waxa weeye alif mamduudiy inuu ku sugan yahay wa ida alcishaaru cuilat marka cusharaa cishaar baa lagu jamciyaa qur-aanka markaa jamaca ku soo arooray hiya alxaamilu waa ta marka waxa weeyaan yacni dharaysa sid dhowaysay weliba weeyaan mid kastoo riman cushara lama yidhaahdo waa ta sidkeedu soo dhowaaday yacni marka weeyaan wakhtiga aadka loo ilaaliya aadka loo jecelyahy hiyo alxaamil sida xadiiskaa ku arkaysaan waxa weeye waalidan iyo xaamilan iyo ayuu markaa aynu ku soo aragnay oo xaamilatan iyo waalidatan lama odhan oo ta' lama gelin sababtuna waxay tahay de waa sifooyin marka u gaara dhadiga maadaama sifooyin dhadiga u gaara yihiin taaulfaariqa waxba lama gelin taaulfaariqa waxba lama gelin marka xadiiskani wuxuu u daliil yahay ibnu maalik siduu ku tegey inay ka fiican tahay siday culamo kale mareen oo waxa weeye waxyaalaha yacni sifaadka ah ee dhadiga u gaarka ah asal ahaan waxba taawulfaariqa lama geliyo xaajo looma qabo haddii loo jeedo sha'nigooda noocaas ah oo laga tilmaamayo waxaweye bimacnaa xaa'id iyo xaamil yacni sha'nuha alxamlu ama sha'nuha alxaydu ama sha'nuha yacni alirdaac murdic laakiin aan loo jeedin ficilkiibay ku guda sugan tahay aan laga tilmaamayno hadday xamligiisi daa aan looga jeedin hadday xaydkii ku sugan tahay laakiin marka loo jeedo bimacna albaalig qaangaadh weeye oo xayd baa ka suuragal ah waxaa la odhanayaa alxaa'id baa la odhanayaa marka leeyahy irdaac baa ka suuragala oo hadda way irmaanto waxbay nuujin kartaa waxaa la odhanayaa murdic ayaa la odhan kartaa marka leeyahay xamli baa ka suuragal ah xaalka noocaas ah oo xaaladdii ay markaa wax qaadi lahayd oo kale waxaweeye waa diyaarsan yihiin oo xantiiya wax yani markaa diyaar weeyi yani waxaa la odhanayaa yani markaa yacni iyadoo eh, ta aanu lahayn baa la odhanaya laakiin marka eh, loo jeedo mutalabisay ku tahay oo haddayy afka ugu haysaa ilmihii nuujinaysaa mutalabisa bilirdaac wuxuu leeyahay ibnu maalik xaaladdaa iyadu waa waajib intaada la geliyaa ya haddii loo jeedo haddaa xaydku ku sugan yahay oo ayaamihii xaydkay ku jirtaayoo xaydkii waa ku sugan yaho daahirba ma aha haddii loo jeedana waa in la yidhaahda xaa'ida aan xaa'id la odhan xamligiibaa hadda marka waxa weeye ay siddaa marka leeyaho mutalabbisa ku tahayna waa saasi leeg saasuu u kala farqiyey uma min asifaati bilunha yukhas canta in istaqna liana lafda nasu xaysu macna alficli yunwataa tarid kadii hadan murdicatun tiflan wulid laba bayd buu ku cabiray ibnu maalik culamada qaarkood waxay leeyihiin wuxuu daliishaday un aayadda tadharu kullu murdicatin cama ardacat murdicatin oo murdicin lama odhan marka labada beyt midna wuxuu ku sheegayaa qaacidada hore midna wuxuu ku sheegayaa ta dambe culamo kale waxay leeyihiin markaa lafteeda jaaza wajaaza weeye marka laga tilmaamayo ficilkii bay ku guda jirtaa labaduba bannaan xadiiskani marka wuxuu daliil u yahay iyadoo loo jeedo waa mutalabisa bilxamli iyadoo loo jeedo in la yidhi fa uctiya baqaratan xaamilan xaamilan ee xaamilatan aan la odhan wakadalik marka shaatan waalidan waalidatan aan la odhan marka waxa weeye wuxuu daliil u yahay inay sidanna bannaan tahay weliba dee ibnu maalik wuxuu qabaa in axaadiista la deliishan karo isagiiyo culamo kaleba axaadiista in la deliishan karo luqada loo deliishan karana waa qabaa saas aawoodee xadiiskan iyo axaadiista la midkii xujay ku tahay saas aawoodee waxaa laga qaadanayaa yacni sidaasi marka waxa weeye haba badnaato haddii marka waxa weyaan haddii laga soo qaadee laakiin waxaweye mid waliba bannaan qawluhu antaja wa fii riwaayatin fanataja yacni waa ka dhaliyaa loo jeedaa untijo iyo nutijana waa u soo naqliyaan laakiin hadda waxa weye faacilkii baa deedaba daba yaal antaja waa ka dhaliyey wa fii riwaayatin fanataja waa ka dhaliyey waxa badan baa layidhi biduuni markaysaga hamzi oo naatijku waa kan ka dhalinaya weeyi nataja fa huwa naatijun marka antaja in la isticmaalo waxaa ka badan in sulaasigeeda la isticmaalo iyadaan masiid ahayn in la isticmaalo ayaa badan macnaahu tawallaa nitaajaha dhalitaankii ay dhalaysay buu tawalliyey oo bimacnaa uu ku caawiyey siduu marka uga soo siibayay iyo wax la mida iyo marka waxa weeye dee inuu markaa e, taas waa uun ka qayb qaataa laga tilmaamaya waannaatiju linnaaqati ka hasha ka dhalinayaana kalqaabilati wuxuu uga dhigan yahay sida umulisadu lilmar'ati qofka dumara u tahay qaabiladu waxa weeye waa qofka dumara ee markaysaa markaa e, yacni umulaysa yacni ka dhalinaysa ayaa waxaa la yidhahdaa qaabila qaabila ayaa la yidhahdaa eh, ta'da inay ka reebaanna waaba dhacdaayoo qaabil ay yidhahdaan waayo marka isaga waagii hore ma badnayn oo jirin yacni marka eh, cidda kale marka inay inay labka ka dhaliyo marka ma jirin wa qawluhu wallada haada kaasina waa ka dhaliyey bimacnaa huwa laami wuxuu ku sugan yahay laamka in la shido shadka laamka ku sugan yahay la shidaay ay tawallaa wilaadataha wuxuu markaa waxa weeye maamulay oo tawalliyey oo maamulay dhalista marka ay dhalayso bimacnaa waxa weye waa ka qayb qaataa loo jeeda wa huwa bimacnaa nataja natajay la macno tahay fi naaqati oo ku sugan ama ku saabsan fi naaqati hasha ku saabsan falmuwallidu kan ka dhalinaya waalnaatiju iyo walqaabilatu bimacnan waa isku macna laakiin qaarna waxay ku saabsan yihiin aadamiga qaarna waxay ku saabsan yihiin xayawaanaadka ayay ku saabsan yihiin laakiin haada lilxayawaan ha yeeshee kaasi waa muwallidkee xayawaanku ku saabsan yihi wadaaka ligayri wuxuu u fasirayaa markaysa markaa daliil faalixiinku haadaada inuu ka dhigaayo muwallidka ka dhigayo oo uu leeyahay lilxayawaanna ku fasiraayo geela iyo lo'da wadaakana inuu ka dhigayo naatijka uu ka dhigayo oo odhanayo ligayrihi bay u sugantaho yacni markaysa marka adhiga ah ya adhiga ah kolle ishkaal kama marna marka horena culammadu waxay isweydiiyaan ma waxa markaa yacni ay ku eh, naatijku ma geeloo quru ku saabsan yahay mise geela iyo lodaba waa ku saabsan yihin culamadu halkaa waa isku khilaafeen ahlucilmiga qaarkood waxay ka dhigayaan in geel oo qura loo isticmaalo naatijka culamada qaarkoodna waxay leeyiin geel iyo lodaba waa loo isticmaalaa imaamu nawowi hadalkiisaabaa iskhilaafay sharaxiisa marka waxa weeye muslimka uu ku sharxayo wuxuu yidhaahdaa imaamu nawowi waalnaatiju lilibili waalmuwallidu lilghanami wahayriha naatijku geeluu u sugnaaday buuyi oo marka geela laga dhalinayaa kaka dhaliyaa la yidhaha naatij waalmuwallidu lilghanami wahayriha yacni muwallidkuna hanamka eh, adhiga iyo markaysa markaa hayrkeedoo lo'da ah ayuu markaa oo u sugnaanaya kaka dhalinaya huwa kalqaabilati waxaanu noqonayaa markaa inay umulisada la mid yahay linisaa'i siday dumarka u taho kale culamo kale oo saasoo kale tilmaamayna waa jiraan oo naatijka ku gaaryeelaya yeelaya markaysaga geel marka laga dhalinayo ku gaaryeelaya laakiin muwalidka muwalidka ka dhigaya markaa lo'da iyo markaa waxaan yani markaa adrhigaba soo gelinaya marka haada wuxuu yidhi dee naatijkaa dambeeya daakana wuxuu yidhi muwallidkaa horeeya laakiin haada kan oo naatijka ahi waa ka dambe eh lilxayawaani buu u sugnaaday wadaaka kaa hore oo yani markaa muwallidka ahina ligayrihi wuxuu u sugnaaday yani hayrkiibu eh, u sugnaaday marka xayawaanka dee arigiiba waxa weeyaan dee illa waa xayawaane inuu markaa waxaweyaan xayawaan iyo hayrihii uu markaysaga qaybiyo noocan maa mutabaadir markaysa waxa ma aha mutabaadir markaysaga si uma aha cibaaradu yani daqiiq inaynay ahayn baad muddaa daqiiq inaynay ahayn haddii masalan oo kale la odhan lahaa yani marka haadaani Eh, lilxayawaan labada hore waxay u sugan yihiin xayawaankay u sugan yihiin wadaa lilmar'a ama waxaweyan yani lilnisaa kanna waxa weeye markaa dumarku u sugnaaday la odhan lahaa waxay noqon lahay cibaaradu waadix bay noqon lahay calaa kulli xaal alkhadbu sahlun wa qowluhu inqatacat biya alxibaal waxaa iga go'ay buu yidhi xarkihii sahaydii baa iga go'da u jeedaa huwa bilxaa'i almuhmalati wuxuu ku sugan yahay xaadii aan dhibcaha lahayn iyo walbaa'i almuwaxadati ba'dii dhibicda keliya lahayd ee la keliyeeyey ay asbaabu waxaa loo jeedaa sababaha loo jeedaa asbaabtana waxaa laga tilmaamayaa sababihii lagu gaari lahaa yacni meesha lagu socdo wa qowluhu laa ajhaduka kugu dhibi maayo macnaahu laa ashuqu calayka ku dhibi maayo fii raddi shayin ta'khuduhu aw tatlubuhu fii raddi shayin shay inaad marka waxa weeye soo celiso kugu dhibi maayo ama fii tarki shayin waa isku midkii weeye fii raddi shayin shay inaad soo celiso kugu dhibi maayo shaygaasoo ta'khuduhu aad qaadato marka haddii dee aan mudaafka la qadarin macnuhu waxaad mooddaa isqaban maayo yaa oo haddii la yidhaahdo waxa weeye laa ajhaduka bishayin akhadtahu lilaah shay aad ilaahay dartii u qaadatay yacni kugu dhibi maayo inaad soo celiso oo deysaa macnaha looga jeedaa macnaha laga tilmaamaya waadix waa saas inkastoo layska fahmaayo marka kale lafteeda laa ashuqu calayka kugu dhibi maayo fii shayin shay inaad soo celiso kugu dhibi maayo shaygaasoo ta'khuduhu aad qaadatay aw tatlubuhu ama aad dalbayso min maali maalkayga ka mid a ah. ama inaad ka tagto kugu dhibi maayo wa fii riwaayati albukhaariyi riwaayada bukhaarina waxaa ku sugan sidaa hore waa muslim bay ku sugan tahay laa axmaduka kugu mahadin maayo oo kugu ammaani maayo bilxaa'i almuhmalati waalmiimi waxay ku sugan tahay xaadii aan dhibcaha lahayn iyo wal miimi miim bay ku sugan tahaye wa macnaahu macnihiisu laa axmaduka bitarki shayin kugu mahadin maayo shay inaad ka tagto kugu mahadin maayo tegitaankaas shay ka tagtay kugu mahadin maayo shaygaasoo taxtaaju ilayhi aad u baahan tahay waxaad u baahan tahay inaad qaadan weydo ninka kugu ammaanaya ma ihiye waa inaad waxaad u baahan baahantahe doonayso aad qaadataa hmm kamaa qaaluu siday yidhaahdeen laysa calaa tuuli lxayaati nadamun yacnii shatru beyt buu soo qaatay markaysaa gabay ka mid a laysa calaa tuuli alxayaati nadamun yacnii kuma sugna nolosha dherarkeeda tegistay tagtay kuma sugna nadamun wax tiraanyo ah bimacnaa tiraanyadu waxay kaaga taraysaan jirin marka tuuli lxayaati baa la yidhi laakiin calaa fawaati tuuli alxayaati noloshii dheerayd inay kaa tagtay yacnii kuma sugnaa nadamun wax tiiraanyo ah macnaha waxaa loo jeedaa tiiraanyadu kuu soo celin mayso markaa dee wax kale ku mashquula ku anfacaya cimri kaa dayacmay inaad markiisa waxaan ka murugootaa waxay sababaysaa cimri dambe inuu kaa dayacmo mid dambe inuu kaa dayacmay sababaysa marka kaa hore waxba markaa ha ka murugoone waxaad ku mashquushaa ka hadda jooga inaad wax ku anfacaya kula timaado ay calaa fawaati tuuliha waa min baabi xadfi lmudaaf noocaas weeye xadiiskan calaa kulli xaal waa xadiis dheer waxaanu tilmaamayaa waxyaalo badan baa laga qaadanaya fawaa'ida fawaa'idda laga qaadanayo waxaa ka mid a ah malaa'igtu inay awood u leeyihiin tashakul inay sameeyaan oo suurad aadmi iska soo dhigaan oo nin bini aadama oo marba qaab markaysagaa ku iman karaa inuu iska soo dhigi karo waayo mid walba wuxuu ugu yimi suuraddiisii taasna waxaa laga qaadanayaa malaa'igtu inay tashakulka caynkaasi awoodayso ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa malaggu inuu markaa waxa weeye yacni markaa cid aan nebi ahay inuu la hadli karo haddii loo soo diro cid aan loo fasixinoo loo dirin lama hadlayo uma tegayo wamaa natanazalu ila biamri rabbika lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalik ya markuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam jibriil maadna soo booqatay intaadna soo booqato in ka badan waxaa markaa soo degtay aayaddaas iyadoo loo tilmaamayo inaan malaggu iska soo degi karin yaa waxaan markaa loo idmin malaggu iskama samaynayo iskama samaynayo yacni wuxuu ku socdaa amar ilaahay ayuu ku socdaa laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waxaa laga qaadanayaa ilaahay khalqiga dadka inuu ilaahay imtixaano marka ruuxba waxbaa lagu imtixaanaa mar waxa weeye masaa'ibkiiyo dhibaatooyinkaa lagu imtixaanayaa marna nicmooyinkaa lagu imtixaanaya labada mid walba waa imtixaan weeye aladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala yaa waxaa la rabaa marka musiibada in lagu sabro waxaa la rabaa marka nicmada in lagu shukri naqo ayaa la rabaa yacnii dadka qaarkood waxaa laga yaabaa marka musiibo lagu imtixaano imtixaanka inay ku dhacaan qaar kale waxaa dhici karta marka musiibo lagu imtixaano inayna ku dhicin laakiin marka nicmo lagu imtixaano nicmada inay ku dhacaan baa laga yaabaa ya nimankan hadda markaysaga saddexda nin laynogama sheegin markii ay ku sugnaayeen dhibaatada iyo caafimaad darrada iyo faqriga iyo dhibaatada ay ku jireen inay waxaweeye xaaladda noocaasa inay waxaweeye khadka ka dhaceen ya inay xaaladdaas ay marka waxaweye imtixaankii ku dhaceen laynooma sheegin oo sabir darre la yimaadeen oo markaa waxa weeye imtixaankii markaa inay ku dhaceen laynuma tilmaamin addaahir markaa xaaladaas in daahirkooda salaame iska ahaa ya laakiin markii loo nicmeeyey waa la kala baxay oo laba imtixaankii ku dhacay midna imtixaankii waa ku baas ya taasna waxa weeye iyaduna waa saas weeye waxaa laga qaadanayaa yacni ruuxu wuxuu helo oo dunyawi ah caafimaadku inuugu fiican yahay marka diinka laga yimaado nicmada nicmatuddiin waa nicmada ugu weyn weeyaani laakiin nicmooyinka adduunyo caafimaadku inuu uga horreeyo oo markay xoolo iyo caafimaad noqoto in caafimaadka la hormarinayo waayo mid waliba markaa maxaad ugu jeceshay wuxuu hormarinayaa in markaa xanuunku ka tago oo uu caafimaad helo ayuu hormarinaya maalka mar dambuu sheegaya ya haddamaaragta saas aawadeed yacni markaa tujaarta xoolaha badan hadduu xanuun hayo xanuun weynna uu yahay noloshoodiina dhib uu ku hayo oo ay geeri uga baqayaan aynay rajaynayaan oo filayaan markaa waxa weeye dariiqyo xanuunkaa lagaga baxo waxay markaa xaawilayaan oo isku dayayaan xoolaha wax kasta inay ku bixiyaan siday caafimaadka u heli lahayen haddamaaragta waxa weeye yacni wax kasta wuxuu markaa ka dooranayaa caafimaadka haddii la dooransiin lahaa maalkao dhan ma lagaa qaadaa oo caafimaad ma lagu siiya waa dooran lahaa marka caafimaadku dooran lahaa caafimaadka ayuu dooran lahaa marka caafimaadku waa nicmo cadiima weeye waa nicmo weyn qofka ilaahay caafimaad siiyey nicmo weyn buu siiyey xagga adduunyada marka laga eegayo nicma cadiima ayuu siiyey dadka qaarkood marka faqri ay ku sugan yihiin waxay isleeyihiin waxba ilaahay idinma siin yacni hebel baa wax la siiyey haddii hebelka la waraysto oo waxaa laga yaabaa nin taajira inuu yahay oo laakiin intaasoo xanuun qaba oo aan markaa xataa xoolaha u hayo aan ku raaxaysan karin yaa xoolaha uu hayo kuma raaxaysan karo intaasoo xanuun buu qabaa mid walba mid buu ku kicinaya kaasi waxa weeye wuxuu jeclaan lahaa caafimaad inuu heli lahaa isna wuxuu isleeyahay xoolaha hebel la siiyo kale maa lagu siiyo saasuu isleeyihi waxay soo naqliyaan nin marka waxa weeye taajir ahaayo wuxuu cawriyey bay yidhaahdeen nin faqiir ah ka la cawriyaya waa faqiirka wuxuu arkay faqiir marka waxawe dee iska caafimaad qabo oo yacni marka roodhi qalalan iska burbursanaya markaasuu wuxuu la yaabay caafimaadku ku cunaya moogta isaguna intaasu xanuun buu qabaa waxba cuni karo intaasu xanuun ayuu qabaa markuu waxa weeye majeertay caafimaadkiisii ya waaba cawriye waa galay lidhi ya cawri baa kaga dhacday xagga caafimaadku ma jeeranaya marka caafimaadku waa nicma cadiima marka mid waliba caafimaadkii uu helay wuxuu marka haddana codsanayaa maal darajadii labaad buu markaa imanaya darajadii labaad ayuu markaa imanaya waxaa laga qaadanayaa cidda marka waxa weeye tabaalaysan in waxa weeye markaa loo naxariisto oo waxa weye haddii ilaahay ku nicmeeyey yacni marka waxa loo naxariisto shukri yacni markaa nicmada ilaahay kugu nicmeeyey laga shukri naqaayo iyo ixsaan loo samaynayo daraaddeed oo loo naxariisanayo irxamuu man fi alardi yarxamukum man fi alsamaa man laa yarxamu laa yurxam alraaximuuna yarxamuhu araxmaan kuwa naxariista allah baa u naxariista saas aawadeed waa in markaa waxa weeye waxbixinta la ogaadaa waxbixinta waa in la ogaadaa ittaquu naara walow bishiqi tamra naarta iska ilaaliyo yacni waxaa iskaga ilaalinaysaan ay isaga dhigaysaan kulay ku tahay xabba timira kala jeexeed kulay ku tahay yacni iska ilaaliya naarta oo wax baxsada alsadaqatu tudfiu alkhatii'a dembigay bakhtiisaa dembiga ayay bakhtiisaa haddaan wax weyn bixin karin waxa yar bixi waxaa dhici karta waxaa yari miisaanka inuu ka dhinmo aakhiro hal xasano wax kuu quudho heli maysid kuwii dadkuugu jeclaa hadday tahay ubadkaagii hadday tahay waalidadaa hal xasana kuu quuri maayaan saas aawadeed yacni waxa weeye wax aad iyo aad bay qaali u tahay yacni aad iyo aad ayay markaa qaali u tahay waxa weeye dadka weliba aadka u dhibanna wax siinta wax la siiyaa way ka fadli badan tahay dadka waxa weeye markaa sidaa ka sahlan ee dhibaatadu aaday u badnayn dadka durxumada badan iyo dhibaatada badane hayso waxa weeye deeqdu isku ajar maaha way kala ajar badan tahay waxay ku xidhan tahay xaaladda qof baa wuxuu yahay markaysagaa dee inuu markaa yahay miskiinan daa matraba yani waxa weye beerka dhulka ku hayo oo dee markaysa marka waxaan yani ciidda u saaxiiba bimacnaa waxaa laga tilmaamaya faqrigiisu daran yahy faqrigiisu daran yahy marka saas aawadeed in waxbixinta la ogaadana waa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa nicamka ilaha in lagu shukri noqo waxaa laga qaadanayaa inaan marka waxaweeye been la sheeginoo yacni waxaweeye waxaan jirin aan lagu faanin almutashabbicu bimaa lam yucta ka laabisi sawbay zuur waxay ku faanayaan nimankan marka hadda imtixaanka ku dhacay in xoolahani waagii horeba fadhin jireen waa dhibaato iyo faqri soo marina ay tihiin ab ka awow xoole ay haysteen inuu yahay beenna waa tahay waxayna isku qurxinayaan waxaan markaa ku sugnayn nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka isku qurxiyo waxaan ku sugnayn wuxuu ka dhigan yahay laba maroo beenbeena mid xidhoo kaleu ka dhigan yahy saasoo kaleu ka dhigan yahy saasoo kale ayuu ka dhigan yahy waxaa laga qaadanayaa kii imtixaanka ku baasay ibtilaa unbaa looga jeeda wax alle waxa laga qaaday ma jiro kuwii kalena waxaa loo celiyey xaaladdii ay ku sugnaayeen ayaa loo celiyey waxaa laga qaadanayaa yacni malaggaa ducadiisi waxay ahayd duca mustajaaba ah ilaahay baana markii hore u soo diray amar ilaahay baanu ku shaqaynayey amar ilaahay ayaanu ku shaqaynayey marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiiska waxaa ku sugan fawaa'id fara badan ayaa markaysaga ku jira marka nicamka ilaahay waa in la garwaaqsadaa waa in lagu shukriyaa beenta waa inaan la sheegin yacni dadka markaa dhibaataysanna waa in la caawiyaa khaas ahaan dadka markaysa markaa waxaan yacni ibnu sabiilka ahina waa kasii xag jiraan oo ibnu sabiil maxaa loo yidhi dee qariib buu ku yaho hadduu xataa beledkiisii markuu joogay sharaf ku lahaa looma yaqaano ina hebelba looma yaqaanin kan waddadaa inuu hayo mooyaane wax kale lagama yaqaano kaannahu waddadu inay dhashay maadaama markaysaa waa nin socota a ah mooyaane aan wax kale loo garanin baa ibnu sabiilka loo yidhi saasaa loo yidhi can abi yaclaa shadaad ibni awsin radia allaahu canhu can alnabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal shadaad ibni aws wuxuu ka soo wariyey imaamu tirmidi isagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka warinaya inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alkayisu man daana nafsah alkayisu ka caaqilka ee fariidka ahi ee caqliga lihi man daana nafsahu waa ka naftiisa xisaabiya wa camila camal fala oo sameeya oo u camal fala limaa bacda almowt geerida waxa ka dambeeyana u camal fala waalcaajizu ka markaa waxa weeye daciifkee taagta darani ama wahsanaya man atbaca nafsahu hawaaha waa kii naftiisa raacsiiye hawadeediiyo waxay jeceshahay wa tamannaa cala allaahi allahna markaa ka tamanniya ammaani iyo yididiilooyin saaya saasaa allah kuu samaynaya waa ku dembi dhaafaya jannuu ku gelinaya haddana aan camal falin oo wanaag la imanin rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu uhi xadiis xasan ah qaala tirmidiy wakhayruhu min alculamaa tirmidi wuxuu yidhi wakhayruhu min alculamaa'i iyo isaga cidaan ahayn oo culammada ka midiba waxay yidhaahdeen macnaa daana nafsahu daana nafsahu waxaa looga jeedaa xaasabaha waa xisaabay baa looga jeedaa yacni waa isxisaabiyey xadiiska culammada qaarkood sanadkiisa caalaqeen oo yidhaahdeen xoogaa dacfa ku sugan oo sanadka xadiiska waxaa ku jira nin la yahay ibnu abimaryam abubakar ibnu abi maryam ninkaana markii dambe ikhtilaad baa ku dhacay waxoogaa yacni xasuustiisii iyo garashadiisii waayadii dambe ee uu markaa da'da noqday caadi ma noqone xoogaa marka isaga isbeddel baa ku yimi laakiin markii hore nin xifdigiisu fiican yahay ayuu ahaan jiray in berigii dambe laga wariyey iyo in waagii hore laga wariyey axaadiista la kala garan waayo haddii markaa raawiga ikhtilaad ku dhaco culammadu markaa waxayn xoogaa waa daciifiyaan oo dacfa ku yimaada marka bacdu ahlicilmi taasay ku daciifiyeen tirmidiise waa taxsiiniyey ikhtilaadkaasaa ku yara yimid macnaha xadiisku sheegayaana waa macno markaa saxiixa wuxuu markaa xadiisku tilmaamayaa ruuxa caqliga leh ee fariidka ahi inuu yahay ka naftiisa isxisaabinaya maxaad wanaag la timi maxaad xumaan la timi xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu wazinuu qabla an tuusanuu asar cumar laga sheegaayo ayaa wuxuu tilmaamayey nafyinna xisaaba intaan laydin xisaabin idinkuise sii xisaaba ismiisaamana khayr iyo shar maxaa kuu sugnaaday intaan lagu miisaamin wa tasayanuu liyowmi alcardi alakbar maalinta badhnigga weyn ee qiyaamada ana u diyaargaroobo isu qurxiya isu qurxiya marka ruuxii caaqilkaa waa ruuxa isxisaabaya camal wanaagsanna la imanayo geerida dabadeed u camal falaya geerida dabadeed waxaa soo gelaya qabrigii iyo khiyaamadii iyo wixii ka dambeeyey markaa marka eh, waxa dhimashadoo dhan ayaa soo geliyey taasna marka waxa weeye u camalfala kaasaa marka caqli leh alimaamu shaafici raximahullah wuxuu yidhi hadduu nin dardaarmi lahaa oo odhan lahaa uusii sulusa maali liacqali innaas xoolahayga saddex meelood marka loo qaybiyo dalool waxaan u dardaarmay dadka kuwa ugu caqliga badan surifa ila azuhaad waxaa loo leexin lahaa dadka zaahidiinta ee adduunyada markaa ka saahida ee aakhiro qaabilay kuwaasaa loo leexin lahaa waayo cid ka caqli badan iyaga ma jirto dadka adduunyadii aan ka daba dhicin ee markaysaga aakhiro camalkoodii ugu camal falaya adduunyadiina aan isku ilaawin ee adduunyadii ka saahida iyagoo qadarka xalaashaa ka qaadanaya miisaan weynna adduunyadu aynay la lahayn ee hammigooda weyne aakhiro yahay kuwaasaa loo leexin lahaa la siin lahaa buui waa iyaga cid ka caqli badani ma jirto waatay aakhire gaaladu odhanayaan low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunna fii asxaabi asaciir waxba waanaan maqli jirin haddaannu wax maqli lahayn markaannu adduunyada joognay ama aannu wax garan lahayn oo wax caqliyayn lahayn maanta saciiro kumaannu jireenoo asxaabu saciirka kamaannu mid noqoneen laakiin maqalla waannaan lahaynoo waxaana lagu yidhaahdo maanu markaa aqbalayn maqalannu aqbalayno maanu maqli jirin Eh, waxna maanu caqliyeyn waxna maanu garanayn marka caqligii way isu diidayeen culamada qaar waxay ka cabbiraan caqligaas kii takaaliifta ku xidhnayd maahee caqlu tawfiiq bay ka cabbiraan ya oo caqligii bay yidhahaan waa caqlu khariiza iyo caqlu tawfiiq marka daana nafsahu waxaa looga jeedaa waa xisaabay bacdu salaf waxaa laga soo naqliyay habeen kasta inays odhan jireen maanta miyaad faa'iday mise wad khasaartay maxaa maanta kaa dhacay maxaa dembi kaa dhacay maxaad khayr samaysay markaasaa waxa weeye xisaab joogtaa buu isla daba joogaayo yacni ninka taajirkaa ah somaydaan arag waxaweye inuu markaa eh, xisaab xidh habeen kastaba sameeyo maxaa ku soo galay maxaa kaa maqan maxaa lagaa amaahday yacni markaa maxaad eh, heshay yacni waxa weeye wixii waa waa qorayaa waa xisaabinaya marka camalkooda saasay xisaab la daba joogaan dabeed wixii qaladee ka dhacayna toobad marka ayuu kala imanayaa xulli walba toobad ula imanayaan siday bacdu salaf yidhaahdeen asbixuu taa'ibiin wa amsuu taa'ibiin waxaa waabarisataan idinkoo toobad keenaya waxaana habeensataan idinkoo toobad keenaya bimacnaa subax kasta iyo habeen kastaba toobadkeen la kaalaya si geeridu markay kuu timaaddoba ay kuugu timaaddo adoo toobad keenay yaa adoo toobad keenay ay kuu timaaddo ruuxa caajiska ah ee wahsanaya ee bimacnaa taagta daran lihi yani khayrkii inuu sameeyuu ka taagdaran yahay cabsigu waxa weeye marka eh, waa taagdarradiiyo wahsidkii labadaba waa la yidhahdaa waa ka naftiisa hawadeeda raaciya oo waxay jeceshay buu naftiisa usii daayey naftii faraha wuxuu uga qaaday wax alle waxay jeceshay inay samayso naftina marka hore waxay iska doonaysaa sharka iska doonaysa khayrka marka hore haddaan lagu carbin naftu dee iskama jecla carbin bay u baahantah iyo tababar laakiin marka hore xagga marka waxa weeye sharka ayay isaga ilanaysaa ina alnafsa laammaaratun ammaaratun bisuu yacani waxa weeye yani naftu waa mid u amrid badan xumaanta oo wanaha anafsa can ilhawa yacni hawada ay jeceshahay cidda markaa nafta u diidday oo allah ka baqatay ayaa wanaagga loo sheegay marka naftii waxaa laga reebayaa wixii ay jeclay watamannaa cala allah allahna markaa ka tamaniyaa markaa ammaani iyo wuxuu iska jecel yahay ammaanidu waa shay xun weeye yididiilada qofku inuu iska yididiisho o iska tamaniyo tamaniyaad la yimaado yaa wax fiican maaha laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab ammaanidii isku meel baa lagu gowracay ama muslimiin ha ka dhacdo ama gaala ha ka dhacdo laysa biamaaniyikum haddaa muslimiinta tihiin sidaa idinku yididiilanaysaa arrinku ma ah ma noqonayo sida gaaladu ididiilanayaanna maaha marka ididiladii iyo ammaanidii iyo quruurkii waxa weeye waa markaa waa walaalo weeye wagarakum billaahi algharuur marka quruurka iyo ammaanidu lama rabo maxaa la doonayaa rajaa maxmuud baa la rabaa tan waxaa la yahay rajaa kaadib ammaanidu waa raje markaa been sheegayso oo markaa xun weeye oo maxaa farqiga u dhexeeya waxaa farqiga udhexeeya eh, ammaanidu waxay noqonaysaa qofkii oo xumaantii iska samaynaya oo aan toobad keenin inuu makhfiro iyo dembi dhaaf iska rajeeyo waa rajaa kaadib waa rajaa beenbeen ah waa ghuruur shaydaan kuu kadinaayo waa ammaani weyn ammaanadaasna waa baatil laakiin rajaaga maxmuudkii waa maxay rajada wanaagsanee markaa la ammaanaya qofkii isagoo toobad keenay oo toobaddii la yimi inuu markaa makhfiro rajeeyaa inuu ilaahay u dhaafayo waa rajadii wanaagsanayd weyi ee sharcigu amrayey isagoo camalkii wanaagsanaa la imanaya in camalka wanaagsan allah ka aqbalo waa rajaa maxmuud laakiin isagoo xumaantii miisanaya inuu is yidhahdo waa lagu dembi dhaafayaa jannaad iska geli doontaa taasi waxaa la yidhaahdaa waa amaani waa rajaa kaadib waa rajo beenbeena weyi waatuu ismaaciil ibnu muqri caalimkii shaaficiyada ahaa culammada shaaficiyada ka mid ahaa saaxib alirshaad kitaabka fiqiga irshaad la yidhahdana iska leh waata markaa laga soo naqliyay abyaad marka waxa weeye raa'ica taquulu maca alcisyaani rabbii haafirun sadaqta walaakin haafirun bilmashii'ati wa rabbuka raasiqun kama huwa haafirun falima laa tasadiqu baynahuma bisawiyati cala annahu birisqi kafala nafsahu likullin walam yakful likullin bijannati falam tarda ila asacya fima kufiitahu wa ihmaala maa kulliftahu min wadiifati wuxuu ihi waxaad odhanaysaa rabbigay waa haafir adigoo macaasidii iyo dembiyadii la imanayo samaynayaad odhanaysaa rabbigay waa haafir run baad sheegto ghaafir waa yahay laakiin mashii'a iyo doonis buu ku dembi dhaafaayoo kuu doonu u dhaafaa kuu doono uma dhaafo oo haddaanad markaa toobad keenin dee inuu kuu dhaafaa mashii'adiisay ku xidhantah hadduu doono kuu dhaafi maayo wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa ayuu ka qaatay wa rabbuka raasiqun kamaa huwa ghaafirun rabbigaana raasiqna waa yahay siduu ghaafir u yahuu raasiqna u yahay maxaad labada markaa waxaa weeye u simi weydi ila risqi joogi maysid adigoo og inuu ilaahay rasaaq iyo raasiqba yahay waa adigan risqa aad ugu dadaalaya ee u rooraya ee u cararaya ee naftaadii markaa ay rafaaday ya risqi joogi maysid iyadoo allah uu raasiq iyo rasaaqba yahay marka siduu waxa weeye haafir u yahu raasiqna u yahay maadsiintid haatan labada markuu yihi labadaba maadsiintid ayuu haddana ka daba yimi markaasuu wuxuu yihi had labada haddana ma sinaa calaa annahu birisqi kafala nafsahu likullin walam yakful likullin bijannati risiqa cid walba waa u ballanqaaday allah baa u kafaalo qaaday wamaa min daabbatin fi alardi ila cala allahi risquha naf kasta allah baa u ballanqaaday arsaaqda walam yakfur likullin bijannati mid walbana janno uma ballanqaadin falam tarda ila sacya fima kufiitahu wa ihmaala maa kulliftahu min wadiifati kumaad raalli noqon inaad u roorto mooyaane wixii lagaa kaafiyey oo bimacnaa lagu ballanqaado ilaaba ilaa aad la kulmaysa oo helaysi wixii markaa laguu kallife la yidhi la kaalayn adaa lagaa rabaana yacnii inaad markaa waxaa dayacdo tii lagaa kaafiyeyna inaad u roorto saa mooye si kale kumaad raalli noqon buuli ammaanidu waxa weeye waa rajaaga kaadibkaa bay noqonaysa waxaa la rabaa rajaa maxmuud oo qofku naxariista ilaahayna rajaynaayo makhfiradiisa rajaynaayo asbaabtii loogu dembi dhaafi lahaa ee janno lagu gelin lahaana uu la yimaado asbaabtii loogu dembi dhaafi lahaa jannana lagu gelin lahaa uu la yimaado misena uu ka baqanayo cadaabka ilaahayna ka baqanayo xadiiska laba iyo toddobaatan baabkana xadiiska sideedaad buu kaga dhacaaya can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam min xusni islaami ilmar'i yacnii qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ahaatay tarkuhu tegistiisa uu ka tegaayo qofku maa laa yacniihi waxaanu markaa khusaynin waxaanu doonayna in markaa khusayn ee bimacnaa faa'ida aynay ugu jirin fi dunya walaa fi laakhira if iyo aakhira aan faa'ida ugu jirin canaa yacnii waxaa loo isticmaalaa qasadka waxa loo qastay cuniya iyo cunaana waxaa loo isticmaalaa waxa uu qofku markaa ihtimaamka iyo cinaayada ku samaynaayo ee ku dadaalaayo ee ihtimaamka markaa u siinayo marka cuniya iyo cunaa la yidhahdo laakiin yacniihi waxay noqonaysaa bimacnaa yuriidu waxaanu doonayn waxaa loo jeedaa wuxuu inuu doono aynay ahayn waa waxaan khusaynoo faaida ugu jirin oo if aakhira toonna wax faa'iidi aynagu jirin xadiisun xasan waa xadiis xasan ah rawaahu tirmidiyu wakhayruhu waxaa soo wariyey tirmidi iyo hayrkiiba waa soo wariyeen tirmidiya ibnu maajah iyo hayrkoodba waa soo wariyeen waxaanu ka mid ahaa min xadiis alarbaciin ayuu marka ka mid ahaa ahlucilmiga qaarkoodna saasay u quweeyeen xadiisku wuxuu tilmaamayaa islaamnimada ruuxa inay wanaagsanaato waxaa ka mida inuu iska daayo waxaan faa'iida ugu sugnayn oo waxa uu doonaayo inuu qabto ayuu ka fikerayaa waxaan ma wanaag baa kuugu jira ma faa'iidaa kuugu jirta waxba kuuguma jiraan miyaa taasuu eegaya waa isu miisaamayaan haddii waxa markaa faa'iida ugu jirto oo markaa faa'iidadiisu ay markaa waxa faa'iido u leeyahay ama aakhiro ama adduunyada dhibaato markaa kale oo ku suganna ayna jirin ama dhibaato badan oo ku suganna aynay jirin xaalka noocaasa wixii waa la imanaya markuu ogaado waxaan markaa inayna faa'iida ugu jirin amaba uu ku ogaado inay dhibaata ku sugan tahay waxa weeye waa iska daynayaa waxa isaga anfacayo ku mashquulaya ya saas aawadeed culamada qaarkood waxay karaahiyeysan jireen su'aalaha aan faa'idada lahayn su'aalaha aan faa'ida ku jirin ayay marka waxaan yani karahaysan jireen yani markaa qofka in layska waraysto oo yani reerkiinna iyo markaysa ubadkaagu maxay yihiin iyo kadaa iyo da'daadu waa intee iyo yani markaysa bal ka warran waxaayo waxaas maxaad ka og tahay iyo waxyaala aan wax faa'iidi ugu sugnayn oo iska toloroga ah ashyaadaas yacni su'aasheedii waxaa way karahaysan jireen yacni wax anfacaya qofku inuu ku mashquulo ayay markaa fadili jireen islaamul mar'ina waxaa laga tilmaamayaa qofku isdhiibitaanka uu allah isu dhiibaayo islaamkaasna wuxuu leeyahay daahiran wa baatinan in isugu dhiibo xagga markaysa markaa baatinka iyo xagga markaa daahirka mid walba oo taacadii iyo wanaaggii markaysa uu la yimaado allah u hoggaansamo wa hoggaansi oo allah u hogaansamayo baatinan wa daahiran min xusni minta culamada qaar waxay waa tabciid culamada qaarna waxay ka dhigeen ibtidaau alghaaya oo haddii la yahay waa ibtidaau alghaaya waxay noqonaysaa qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda xaggeeda waxa ka soo fulayoo ka imanaya tarkuhu maa laa yacniihi laakiin badiba tabciidkaa loo badiyaa qofka inay islaamnimadiisu wanaagsan tahay waxaa ka mida inuu iska daayo waxaan faa'iida ugu sugnayn fi dunya walaa fi alaakhira imaamu nawowi kitaabkiisa dhexdiisa markuu ka hadlaayo xagga e, meelaha marka waxaweya hadalka wax ku saabsan yacni kutubta dhexe markaysa markuu ka warramaayo ma aqaan marka qiibaday ahayd adugu agaarkaas adigu markaa ayuu kaga hadlayay qofku markuu doonaayo inuu hadlo buu yihi waa inuu hadalkiisa miisaamaa hadduu ogaado hadalkan inuu shar u leeyahay ama dhibtiisu ka badan tahay dheeftiisa xaaladda waa inuu ka tagaa hadduu ogaado hadalka uu hadlaayo uu doonayo inuu ku hadlo in faa'iidadiisu ka badan tahay yacni dhibtiisana xaaladdaana waa ku hadlayaa markuu ogaado inay dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahayna waa ka tegayaa markuu isku qabto imaam nawowi baa odhanaya ma faa'iidadiisaa badan mise waxa weeye dhibaatadiisaa badan xaaladda caynkaas markuu taa ka shakiyana oo isku qabtana waa ka tegayaa lianna asalaamata laa yucaadiluhaa shay waayo nabadgelyada wax u dhigmayaa ma jiro maadaama nabadgelyo wax u dhigmayaa aanu jirin waa ynu iska daayaa wuxuu markaa yacni isku qabto mafaa'iidadiisa badan mise ma badna halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk